رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wausalii wausalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin siiradii ayaan ku weli iyo kitaabkii rawdat alanwaar waxaan maraynay qaybihii baycooyinka ay muslimiintu rabay nebiga inuu la galo sala allahu calayhi wasalam baycatu alcaqabati aluulaa ayaan ka soo baxnay oo waxaa noogu soo dembaysay rasuulka oo safiir ahaan ugu diray mascab ibni cumayr magaalada madiine intaa kadibna dadkii uu damcay inuu soo islaamiyo sacad ibni mucaad iyo usayd ibnu xuduur xudayr iyo ninkii uu ku degay muscab ee ahaa ascad ibnu ziraara waxyaabihii dhex maray ayaana markaa maraynay waxaa noogu soo dembaysay ninkii sacad ibna mucaada markuu islaamay qoomkiisana uu markaa u tagay dhammaan inay markaa islaameen kadibna wuu islaamay waqutila waa la dilay shahiidan asagoo shahiid ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ilaahay jidkiisa ayaa markaa lagu dilay qabla an yasjuda lilaahi intuusan ilaahay u sujuudin ka hor sajdatan hal sujuud oo weligii muusan muusan tukan macnaha oo xilliguu islaamay iyo xilligii uu shahiiday waxaa u dhaxaysay xilli uusan salaadba la gaarin wacaada wuu soo laabtay muscab ibnu cumayrna ilaa makata makuu u soo laabtay qabla xuluuli mawcidi alxaji intaan la gaarin mawcidkii xajka yaxmilu asagoo xambaarsan bashaa'ira mila haadihi alfawz liibaanta ayadaa bishaaradeeda waxaannu qaadanaynaa maantana waa baycat alcaqabati athaaniya baycadii caqabadii labaad macnaha ballantii labaad ee caqaba wa fii mawsimi alxaji mawsimkii iyo wakhtigii xajka sannadii saddex iyo tobanaad oo min alnubuwati nebinimada qadima waxaa soo galay kahiirun in badan oo min ahli yafriba reer madiine ah min almuslimiina waalmushrikiin ayagoo muslimiin iyo mushrikiinba ka kooban ayay xajkii soo galeen waa mawsimkii xajka sannadii saddex iyo tobanaad waayo sannadii laba-iyo tobanaad ayay dhacday caqabadii baycatulcaqabati aluulaa tanna waa tii labaad waqad qara muslimiintii waxay go'aan ku soo gaareen allaa yutrakuu inaysan ka soo tegin rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla inaysan uga soo tegin bimakkata maka yatuufu asagoo warwareegahaya fii jibaaliha buuraheeda wayudradu la ceebsanaya wayakhaafu cabsanaya inaysanba ka soo tegin ay markaa go'aan ku gaareen faitasaluu bihi rasuulkay xiriireen oo xiriir bay la sameeyeen siran si qarsoodi ah waitafaquu waxay go'aan ku gaareen waitafaquu waxay go'aan ku gaareen calaa caqdi ijtimaaci siriyin in la qabto fadhi caqdi in la qabto fadhi in la qabto kulan fadhi ah in la qabto oo siriyin sir markaa ah fii awsati ayaami tashriiq ayaamu tashriiq awsadkiisa maalinta dhexe in ballantaa la qabto iyo kulanka leylan habeennima in la qabto fi shacbi goshiina lagu qabto alladii kaasoo cinda jamrati alcaqaba jamratu alcaqaba agteeda ah shaabiga waxaa yidhaahdaa labada buurood meesha u dhaxaysiya waddada kaynta ee gosha ah kaasaa markaa loola jeedaa meeshaana in lagu qabto falammaa markii jaa'a uu yimid almawcidu ballantii naamu way seexdeen nimankii reer madiine muslimiinta fii rixaalihim meelihii ay degganaayeen bay seexdeen maca qawmihim qoomkooda micigooda ayagoo ah ayay markaa la seexdeen maca qawmihim bay la seexdeen qoomkooda micigooda ayagoo markaa ah xataa intii idaa madaa ay tagaba guba galeen muslimiintii yatasallaluuna inay sii siibanayaan hal hal iyo labalaba inay u soo siisiibtaan sida ay ooleyda u sii siibato oo kale yay markaa u soo siisiibteen waayo qoo mushrikiin ah ayay dhex jiifaan si aan loo ogaanin fayakhruju waxaa soo baxaayay rajulan nin iyo warajulaani laba nin xata ijtamacuu ilaa ay ku soo kulmeen intoodiiba cinda alcaqabati caqaba agteeda waa meeshay nebiga kula ballameen wahum ayagu waxay ahaayeen alaaatu wasabacuuna rajulaa laba iyo lixdan ka mid ah min alkhasraji reer khasraj bay ahaayeen reer khasraj ayay ahaayeen wa axada cashara kow iyo tobanna min alawsi reer aws bay ahaayeen wa macahum waxaa micigeeda ahaa imra'ataani laba naagood waa nasaybata binti kacab oo min bani najaar ah iyo wa asmaa binti camar oo min bani salama ah labadaa naagood ama labadaa gabdhood nasiiba iyo asma binti camarna way la socdeen wa jaa'ahum waxaa u yimid rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wa macahu rasuulkana waxaa la socday habeenka camuhu alcabbaas adeerkii cabbaas bin cabdiilmutalib adeerkii cabtoodo muslim ma ahayn muslim ma ahayn oo rasuulku eh, adeernimo ayuu markaa u soo raacay walaakiin laakiinse axabba wuxuu cabbaas jeclaaday an yaxdura inuu goobjoog ka noqdo uu xaadiro amra ibni akhiihi ila wiilkiisa macnaha walaalkii wiilka uu dhalay arrintiisa inuu goobjoog ka noqdo oo wayatawafaqa lahu uu ballan adkeeyo waxay raggaa kula ballamayaan nebiga inuu xoojiyo ee uu ballan adag siiyo saasuu markaa u socday oo badnimo iyo qabinnimuu markaa u difaacayo adeerkii inuu yahay ee ma ahayn baa la yidhi inuu markaa islaam ahaa cabbaas wa kaana alcabbaas wuxuu ahaa awala man takallama qofka ugu horreeye markaa hadlay fa qaala lahum wuxmankii reer madiina ee reer aantaqaana ka yimid yafrib ina rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam waa muxamedi laa yazaalu ma uusan ka zuulin oo kama zuulin fii cizi min qowmihi cize inuu qoolkiisa kaga sugan yahay tadkiisaan haba diidanaadaanee cizi buu ku jiraa wa manacatin iyo difaac fii baladihi beledkiisa dhulkiisaan magana difaac ayuu ku haystaa oo qof taaban karta ma jirto fa in kuntum haddaad idinku tihiin tarawna kuwa u maleeyo arkahaya annakum adinku waafuuna lahu inaad u oofinaysaan bimaa dacawtumuuhu waxaad ugu yeeraysaan ilayhi xaggiisa oo wamaanicuuhu aad difaacaysaan minman khaalafahu qofka yimaada haddaad ka difaacaysaan fa antum idinka waaye iyo wamaa taxamaltum waxaad xambaarateen oo min daalika arrintaa ah wiilkan annagoo naga dhashay walow aanan aaminsanayn haddana dhalashaan naga dhaxaysoo adeer baan u ahay dhulkiisa cizi buu ku haystaa iyo manaco mancin iyo difaac haddaad arrintaa oofin kartaan oon gacantiina laga bixinaynin waa idinka fa antum wamaa taxamaltum min dalika wa ilaa haddii kale sawma aha fa min al'aan haddaba fadacahu isaga taga haddaba iska dhaafa haddaadan oo difaaci karin fa ajaaba waxaa u jawaabay almutakallimu kii ka hadlahayay canhum reer yafrib xaggooda wahwa albaraa bilmacruur buu ahaaye wa qaala wuxuu yidhi nuriidu waxaan doonaynaa alwafaa'a inaan ballantaxto rasuulka sukadiisa macnaha waan u ballan oofinaynaa run baan sheegaynaa lafteennana waan uhuraynaa ee fatakalam hadal yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay cabbaas maqalmaye adeerkaa adna hadal bal fakhud u qabo linafsika nafsadaada u qaad iyo rabbigaa ma axbabta waxaad jeceshahay wax allaala waxaad jeceshahay ma dheh maanta fatakallama wuu hadlay rasuul اllaahi sala اllahu calayhi wasalam fatalaa wuu akhriyey alqur'aana qur'aankii buu akhriyey wa dacaa wuxuu ugu yeeray ila allaahi ilaahay diinkiisa wa waraqaba wuxuu jeclaysiiyey fi lislaami islaamka washtarada wuxuu u sharqaaduu u sharqaadiye lirabbihi rabbigii an yacbuduuhu walaasan u sharig yeelin washtarada wuxuu u shardiyey nebiga linafsihi nafsadiisa iyo walirabbihi rabbigii aydan sidoo kale annahum ayagu qaaluunahu markay u dhaheen calaa maa nubaayicuka maxaanku lagula mubaayacoonaa markii ay dhaheen maxaan kugala mubaayacoonaa wuxuu u shardiyey faqaala rasuulku wuxuu ku yidhi cala asamci waataaca maqal iyo ateecitaan in laysmaqlo oo aad i ateecdaan fi alnashaati waalkasali xilliga firfircoonida iyo xilliga kasalkii wahsiga uu jiro wa cala alnafaqati waxbixin fi lcusri waalyusr markay xoolaha idinku yar yihiin iyo markay idinku badan yihiin labadaba wa cala almri bilmacruufi iyo wanaagga in la amro oo aad amartaan iyo wanahyi reebid can ilmaclaa an taquumuu inaad u istaagtaan fillaahi ilaahay dartii iyo diinkiisa laa ta'khudkum aysan idinka qabanin fillaahi ilaahay diintiisa lowmata laa'im mid dagaal badan dagaalkiisa mid lowma ahoo dagaal badan dagaalkiisa inuusan idinka hor istaagin ee diinkiisa xaaladdaana markaa wuu kula shardiyey oo tuu u soo qaaday wuxuu kaloo kula shardiyey wa calaa an tansuruunii inaad ii gargaartaan buu yidhi nebiga idaa qadimtu markaan u soo galo ilaykum xaggiina markaan idiin imaadana inaad ii gargaartaan oo watamnacuunii aad ii difaacdaan mima tamnacuuna minhu waxaad ka difaacaysaan xaggiisa anfusakum iyo wa aswaajakum iyo wa abnaa'akum nafafyaalshana jannaad leedihiini wa fii riwaaya can cubaadat waxay ahayd baayacnaahu waxaan kula mubaayacoonay calaa an laa nunaasica alamra amarka iyo madaxtinimada inaanan kula boodin ahlahu ehelkiisa qofka markaa maamulka haaya ehelkiisa inaan madaxtinimada kula qabsanin waata kale ay ku dartay ilaa an tarow kufran bawaaxan ilaa inaad ku aragtaan gaalnimo cad maahane oo ta'wiil aan aqaadinayn oo kitaabkaa daliil uga haysataan faakhada wuu qabtay biyadihi sala allahu calayhi wasalam nebiga gacantiisa waxaa qabtay albara bilmacruur wa qaala wuxuu yidhi nacam haa walladii macbuudkii bacafaka ku soo saaray bilxaqi xaqnimo kugu soo bixiyeen ku dhaartaye lanamnacannaka waxaan kaa difaacaynaa mimaa namnacu cankunaa hoosguntiyaalkeena macawisyaalkeenna waxaan ka difaacaynaa kaa difaacaynaa wasuurta waxay ula jeedaan xaasaska dumarkeenna waxaan ka difaacaynaan kaa difaacaynaa fabaayicnaa nala mubaayaco mubaayacada nala gal rasuulkii allow fanaxnu anagu wallaahi allan ku dhaartaye abnaa'u lxarbi ilmo dagaaleed baannu nahay wa ahlu اlxalqati ay silaax buu ula jeedaa ahlulxalqana waa nahay dad hub u saaxiib ahna waa nahay warifnaahaa waxaannu ka dhaxalnay kaabiran can kaabiran abka abbaan ka dhaxalnay weligeenba dagaalkan waa ku soo jiri jirnay weligeen waxaan ahayn niman hubka aanan dhigin waxaana dagaalkaa ka dhaxalnay warisnaaha oo aan dhaxalnay kaabiran can kaabiran awow ayaan markaa ka dhaxalnay bara hadalka watay waxaa dhexda ka soo galay faqaatacahu abulhaytami ibnu tayhaan qaa'ilan asagoo odhanaya yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow inna baynanaa anaga baynkeen iyo wa bayna arijaali rag baynkooda xibaalan baa noo dhaxeeya ay cuhuudan ballamay ula jeedaa yuhuudday haystaanoo ballan baa naga dhaxeeya iyo wa rawaabidu isku xirnaan wa inna annagu qaaticuuhaa kuwii goynayaanu nahay xarigaa ee fahal casayta ma mudan tahay oo ma laga yaabaa in naxnu haddii annagu facalnaa daalika arrintaa aan kuu samayno oo nafteenna iyo maalkeenna kuu hurno sida xaasaskeennaan u difaacaynin ilmaheenni nafteenna aan kuu difaacno in naxnu facalnaa daalika dumma intaa kadibna adharaka allaahu ilaahay uu ku guuleeyo oo guushii hesho an tarjica ilaa qawmika inaad qowmkaag isaga noqoto oo watadacana aad naga tagto ma dhici kartaa haddaan ku difaacno oo wax kasta kuu qabano beri markaad guulaysato oo manaca iyo xoog iyo aad hesho inaad talkaaga naga aado iyo qoomkaaga oo aad naga tagto ma dhici kartaa fatabasama wuu dhoolo caddeeyey rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam wuu dhoolo cadeeyey wa qaala wuxuu yidhi bal idamma dam waalhadma alhadm ana minkum wa antum minii uxaaribu man xaarabtum wa usaalimu man saalamtum saasuu markaa rasuulku yidhi intuu qosol yar oo muusood ah ku dhuftay ayuu yidhi bal iska dhaaf inaan idinka tagee addamma addam dhiigu waa dhiig dhiigayga meesha lagu qubaa kiina lagu qubaa dhiiggiina meesha lagu qubaa kiiga lagu daadina dhiiggayga qofka ka dalbanayo dhiiggiina asoo dalbaduu la mid yahay dhiiggiina qofka dalbanaya kayduu dalbaday addamma addam waalhadma alhadm hadmigana wuxuu ula jeedaa wixii hadmi noqda oo macnaha wax kasoo qaad laga dhigi waayo oo laga soo qaad laga soo qaadi waayo kiina hadduu saa noqdana kayga waa sida ana anigu minkum idinkan idinka mid ahay wa antum minnii idinkana anaad iga mid tihiin buu dhahay nebiga uxaaribu waxaan la dagaalamayaa man xaarabtum cidaad la dagaashaan wa usaalimu man saalamtum ciddaad nabadgelisaanna waa nabadgelinayaa taasaa kaliftay nebiga mar allaala markuu ka qabsaday xataa inuu ka tegayaa reer madiine inuu madiine ku dhinto in madiine lagu aaso saa darteed ballantaasuu u qaaday sala allahu calayhi wasalam ana minkum wa antum minnii ani idinkaan idinka mid ahay idinkana anaad iga mid tihiin xarbin oo waa la dagaalamayaa man xaarasaalimu waa nabadgelinayaa man saalamtum cidaad nabadgelisaan wa haadihi alaxda laxdooyinka iyo daqiiqadaha alxaasanati ee adag taqadama wuu waxaa soo hormaray alcabaas bin cubaad ibni nabra ninka lagu magacaabo wa qaala wuxuu yidhi hal tadaruuna war ma ogtihiin calaa ma tubaayicuuna hada arajul war ninkan waxaad la mubaayacoonaysaan oo aad ballanta kula gelaysaan ka fiirsada ma og tihiin marka hore tubaayicuunahu waxaad kula ballangelaysiin wuxuu yahay calaa xarbi alaxmari waalaswadi dagaalka karkan cas iyo kan madow oo minannaasi dadka ka mid ah ilaan dadka diinku ma oggolan wakhtiga cadaan iyo madow waa laga soo horjeeday ninkan ballantaad la gelaysaan waa dagaal aad la dagaashaan axmar iyo aswad oo min annaasi fa in kuntum haddaati laba oo ay jihib goysay faynato amwaalukum maalkiina musiiba wa asharafakum kuwiina sharafta badanna qatlan dil haddii intaa ay idinku dhacdo haddaad u malaynaysaan aslamtumuuhu inaad dhiibaysaan ood gargaarkiisa ka joogsanaysaan fa min al'aan haddaba faraha ka qaada haddeertaa ninkan iska daaya ha wadanina hadhow dagaalaa imaanaya xoolihiinaa baaba'aaya ashraaftiinaa la dilayaa haddaad xanuun aragtaan haddaad sallimaysaanoo qofkii soo diida idin dhaho aad u diidaysaan al'aana fa min al'aan kuntum waxaad ahaanaysaan markaa fa min al'aan fa fainahu maxaa yeelay taas waxay noqonaysaa khizyi dunya waalaakhira adduun iyo aakhira haddiise aad tihiin tarawna kuwa arkaya annakum adinku waafuuna lahu inaad u oofinaysaan calaa nahkati alamwaali maal baabi'iisa wa qatli alasharaafi ashraaf dilkooda wax kastoo idinku dhaca haddaad ninkan difaacaysaan fakhuduuhu qaata fahuwa kaa wallaahi baan ku dhaartay khayru اddunya wاlaakhira adduun iyo aakhira khayrkeedaa ku jire qaaluu waxay dhaheen fa innaa anagu na'khuduhu waan qaadanaynaa muxamed calaa musiibati alamwaal maalkeena musiibo ku dhacdan ku dulqaadanaynaa iyo wa qatlu lasharaaf asharaafta oo la laayo famaa lanaa bidalika yaa rasuula allah maxaan leenahay intaa haddaan samayno haddaan wax kasta u adkaysana maxaa noo sugnaaday adiga ziiraa lagaa dhigaa adigaa maalidda lagu dhiibaa adiga loo dadaalayo loo cararaayo waa in janno la helo qaala aljanna qaaluu waxay dhaheen haddayba janno tahay absib yaddaka fidi gacantaada aan kula mubaayacoone gacanta soo taag aan kugula mubaayacoone fabasata yaddahu gacantiisa ayuu fidiyey faqaamuu way istaageen liyubaayicuuhu say ugula mubaayacoodaan say ballan ula galaan bay u istaageen laakiin weli way isqaqabanayaan waxaa la rabaa in la xaqiijiyo fa akhada biyadihi nebiga gacantiisa waxaa qabtay ascad ibnu zuraara ascad aa gacanta qabtay wa qaala wuxuu yidhi ruwaydan yaa ahla yafrib war tartiiba ruwaydan aa yara reer yaribay inna annagu lam nadarib uma soo garaacin ilayhi xaggiisa markaan soo aadaynay akabaadalbiyi geela beerkiisa uma soo garaacin ilaa markaan soo garaacaynaan soo aadaynay wanaxnu naclamu anagoo og bay ahayd annahu rasuul allah inuu rasuulkii ilaahay yahay waxay ula jeedaan inaa lam nadrib ilayhi akbaada alibil safarkan u soo galnay ilaan safarku markay ku socdeen geel bay soo raaceen geelii margalka markuu socon waayo waa la garaacayaa innaa annagu buu yidhi lam nadrib uma soo tumin ilayhi xaggiisa markaan soo aadaynay rasuulka akbaada alibili geela akbaadiisii iyo berarkiisa ilaa wanaxnu naclamu annahu rasuul allah markaan u soo safrayno soo aadaynayba waxaan ogay rasuul ilaahay yahay wa ina ikhraajahu bixitaankiisa alyowma maanta aan la baxnoon kaxaysanana mufaaraqati alcarabi kaafa waa carab dhan oo laga go'o in lisfaaruqay noqonaysa iyo waqatlu khiyaarikum akhyaartiina layntooda haddii wa in tacadakum hadday idin qaniinto asuyuufa seefaha oo laydin baabi'iyo fa imaa antum haddaad idinku tasbiruuna ku sabraysaan calaa daalika arrintaa fakhuduuhu qaata la mubaayacooda wa ajrukum cala allaahi ajarkiina alla dushiisa ayuu ahaaday wa imaa haddiise antum adinku takhaafuuna aad cabsanaysaan min anfusikum nafafyaalkiina khiifatan cabsi ay idinku jirto faduruu haddaba iska taga haddaba ka taga oo ninkaan ha wadanina fahuwa arintaas ayaa acdaru lakum cinda allah ilaah agtiisa idinkuga cudurdaar badane hadda waxaad dhahaysaan annagu ma awoodi karin inaan markaa difaacne qaaluu waxay dhaheen yaa ascad amid canmaa yaddaka naga dhaqaaji gacantaada gacanta aad nebiga nagala hor taagan tahay naga leexi fa wallaahi baan ku dhaaranaye laa nag laa nadaru ka tegi mayno haadihi albaycat walaa nastaqii lahaa mana ka wareegayno hana laga bedelana dhihi mayno faqaamuu way u istaageen ilayhi rasuulka xaggiisa rajulan rajulan nin nin wabaayacuuhu way la ballameen oo way la mubaayaco galeen wa kaana ascad ibnu zuraara wuxuu ahaa huwa asagu awalu lmubaayiciina dadka mubaayacada galay ninka ugu horeeyey calaa arjaxi alaqwaal waay qowlal badan baa jira midka ugu rajaxsan oo lisleeya asaa sawaabta ugu dhow ascad ibnu zuraaruu ahaa wa qiila waxaa layidhaahdaa bale abulhayfam ibnu tayhaan buu ahaa wa qiila waxaa kaloo layidhaahdaa bal albalaa bimacruur buu ahaa laakiin qowlka arjaxa ah waa inuu ahaa ascad ibnu zuraara amaa baycat almar'atayn labada gabdhood baycadeedu gacanqaad ma ahayn fa kaanad waxay ahayd qowlan hadal biduun labadii gabdhoode afkuu kuwala mubaayacoodayo hadal buu ahaa mubaayacadooda saa ma samaynaysaan arrintaa ma gelaysaan laakiin ragga rasuulku wuu musaafaxeeyey wuuna gacan qaaday itnaa cashara naqiiba laba-iyo toban oday wa bacda albayca baycadii kadib dalaba wuxuu ka codsaday minhum xaggooda wiilashii reer madiina rasuulkii alleh ay yakhrujuu inay soo bixiyaan inay cashara naqiiban laba-iyo toban naqiib laba-iyo toban oday yakuunuuna calayhim korkooda madax u noqotaa wayakfuruuna kafaalo qaada almas-uuliyata canhum mas-uuliyada xaggooda faahrajuu waxay soo saareen tiscatan sagaal oo min alkhasraji reer khasraj ah iyo wa alaaatun min alaws saddex reer aws ah amaa min alkhasraji intii reer khasraji ah fahum waxay kala ahaayeen sacdad ibn camr athaclaba raafic ibni malik ibn cajalaan lixna albara ibni macruur bin sakhr toddoba cabdulaahi bni camr bni xaraam sideed cubaadat ibni saamid bin qays sagaal almundir bin camr ibnu khanii ibnu khunays intaa waa sagaalkii reer khasraj wa amaa min alaws reer awsna fahum waxay ahaayeen usayd bin xudayr bin sinaag ninka lagu magacaabo oo kii tobanaad ah laakiin reer aws marka loo fiiriyo kow markaa u ah ka labaadna oo kow iyo toban ku noqonaya dhammaantood waa sacad bin khaysama ibn alxaarif ka laba-iyo tobanaad dhammaan ku noqonayo laakiin saddex awsay aws ku noqonayana waa rifaaca bin cabdilmundir bin zubayr wa qiila waxaa kaloo la yidhaahdaa abulhayfami ibnu tayhaan ayuu markaa ahaa abulhayfami ibnu tayhaanna wuu ahaa waa lagu tilmaamaa laba-iyo tobanka ayaa la soo saaray ayagaa marka mas-uuliyadda si qaasa ugu dhacaysaa ayagaa ragga lagala xisaabtamayaa ayagaa si toosa loo xisaabayaa ayaguu marka rasuulku naqiib iyo odayaal uga dhigay sala allahu calayhi wasalam taana waxay tilmaamaysaa mar walba in loo baahan yahay dadku inay wax hogaamiyaal ah ay markaas samaystaan ilaahay agtiisa si khayr looga gaaro falamaa markii tamma ay taam noqotay ikhtiyaaruhum doorashadoodii qaala lahum rasuulu ullaahi laba-iyo tobankii qofood rasuulku wuxuu ku yidhi antum adinku calaa qowmikum qoomkiinna dushooda waxaad ka tihiin bimaa fiihim kufalaa bimaa fiihim dhexdooda aad ka tihiin kufala kaarwaariha liciisa bni maryam wa ana aniguna kafiilun calaa qowmii qaaluu waxay dhaheen nacam waayahay ayay dhaheen oo ballantaa way qaadeen wayna markaa oggolaadeen sidaa darteed baycadaa waxaa lagu magacaabaa waa baycatu thaaniya waa baycadii caqaba ka dhacday ee labaad intaasoo qofood ayaana markaa ka soo qayb gashay laba-iyo tobankaana madax buu rasuulku uga dhigay nimankii ciise xawaariyiintoodii ahaa falammaa axasa ciisa minhum alkufr qaala alxawaariyuuna man ansaarii ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaar bay dhaheen man ansaarii ila allah markuu yidhi waxay dhaheen annagu ansaartii ilaahay ayaannu markaa nahay diintan kugu gargaaraynaa oo ummaddan gaarsiinaynaa xaqa iyo wanaaggan maray baycat alcaqabati afaani inta yar ee ka dhimanna darsiga soo socdaanu ku dhammaystiraynaa ilaa xaqa waxaanu ka baraynaa inuu xaqa na waafajiyo ummad diinta islaamka raacdoo ku dhaqantay difaacdana inuu rabbi naga dhigo subxaana wa tacaala wbilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam